alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dambeeyey xadiidka abi saciid alkhudri ee ku saabsan munkarka in la bedelo ama la baabi'iyo man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih xadiisku wuxuu ka warramayaa maraatibu inkaari lmunkar martabadaha uu leeyahay munkarka sida loo bedelayo ama loo baabiinayo waxaa ugu horeysa gacanta haddii gacantu suurobi weydo waxaa ku xigta carabka hadday taasi suuro geli weydo waa in qalbiga laga nacaa nicitaanka qalbiga laga nacayaana maraatibta munkarka lagu bedelo ama lagu baabi'iyo waa ta ugu hooseysa xadiiskana waxa uu ku sheegay wadalika adcafu liimaan iimaanku waa shucab waa qaybo alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaatat اlada can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan sida xadiiska saxiixaynku uu sheegaayo inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama gobol waxaa ugu sarraysa odhaahda laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo ayaa shucabka iimaanka ugu korayn badan wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq waxaana ugu hooseysaa in waddada laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mid a marka shucbada inkaarulmunkarka ku saabsan qaybtaas ayaa laga tilmaamayaa inuu ugu daciifsan yahay laakiin iimaan oo dhan loogama jeedo oo kan kalea ka kamaal badan ee kari karaayee la yimi ayaa ka kamaal badan oo ka dhamaystiran badan adcafu limaanna loogama jeedo waa daciifu liimaan ee waa adcafu min gayrihi baa loo jeedaa waa tafdiil sida ay ahlucilmiga qaarkood u isticmaalaan xadiidkan daciif ba dacfa ku jira markay xadiis sheegayaan xadiis min alaxaadiis oo daciifa markay sheegayaan sida imaamu tirmidi masalan waxa uu yidhaahdaa xadiiskan dacfiga noocaya noocaasaa ku jira wa huwa asaxu shayin fi lbaab haddana maca dalik waxaa baabkan ku soo arooray isagaa sixada ugu xiga hadda waa saxiix kama wado oo ugama jeedo waa saxiix ee wuxuu uga jeedaa kuwa kaluu sixada ka habeen xigaa walow daciifba ha ahaaday marka sixa in la sugayo ma aha asaxiyada iyo sixadu waa kala duwanta halkanna waa saas oo kale yacni daciifnimo in la sugayo ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa in eh, dacfiga uu uga dhow yahay ama ka habeen xigo yacni labada noocee hore saas iyadaa ayaa looga jeeda mithaal la wada garan karo haddii aan ku tusaaleeyo haddii laba ruuxoo markaa gagaboobay la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo maa yar oo lahe fulanun asgaru min fulan hebel hebel xagga da waa ka yaryahay hebel xagga da'da hebel waa ka yaryahay ma aha macnaheedu in la yidhi hebel waa sagiir oo sidiisu u yaryahay in la yidhi maaha labadooduba waa gaboobeen cumrul waa dhaafeen ummaddu cumrigii ay badiba noolaan jirtayna waaba ka gudbeen dhowr iyo toddobaatan iyo dhowr iyo sideetan bay kala yihiin marka marka la yidhahdo hebel waa ka yar yahay macnaheedu waa yar yahay ma ah isaga laftiisu waa weyn yahay laakiin lebelka uu jiro yaraanshihii kan waa ka habeen xigaa baa laga tilmaamaya marka waa saas oo kale wadalika adcafu liimaan ahlucilmigu waxay yidhahdeen munkarka marka la bedelaayo mar munkarkii inta la baabi'iyo ayaa waxaa beddelaya macruuf iyo wanaag iyo khayr waa nooc marna munkarkii inta la bedelo oo la baabi'iyo ayaa munkar kale oo ka khafiifsan oo ka yar baa booskii munkarkaa hore imanayo waa nooc labaad marna munkarkii inta la bedelo ayaa munkar kale oo kii u dhigma ayaaba beddelaya waa nooc saddexaad marna munkarkii inta la bedelo ayaa munkar kale oo ka weyn ayaaba imanaya oo xasilaya afartaa nooc buu u qaybsamaa bay yidhahdeen marka munkarka la qayiraayo labada xaaladood ee hore oo marka munkarkii la baabi'iyo shaygii shareecadu diiday ee xumaanta ahaa marka la baabi'iyo haddii macruuf iyo khayr bedelaayo ama munkarkii ka khafiifsani u bedelaayo munkarkaa in la ghayiro ama la bedelo ama la baabi'iya waa waajib xadiiska ayay soo guda gelisay waayo haddii munkarkii la yareeyo iyo haddii la baabi'iyaba oo macruuf lagu bedeloba iyo haddii mid ka khafiifsani meeshii yimaado laakiin isagii la baabi'iyey labada xaalba waxaynu nahay mustafiid yani waxaynu helay wax ka wanaagsan wixii hore markaa saas aawadeed waxa waajiba in la qayiro waxaa waajiba in la qayiro loomana jeedo marka leeyahay munkarkii munkar ka khafiifsan baa imanaya in cid aan munkarka markii hore samaynaynin inay samaynayso taas iyadaa loogama jeedo oo masalan yacni ruuxii markaa aan munkarka ku jirin ee xumaanta aan samaynaynin ee yidhi xumaantaan beddelayaa oo baabi'inayaa inuu isagu xumaantii ka qayb qaato oo uu yidhaahdo markaa kaan la imanaya waa ka saalan yahay noocaas maaha nooc ay culamadu sheegayaan eh, laakiin dadkii laga khayiraye laga bedelayey markay la yimaadaan kay markii hore samaynayeen mid ka khafiifsan suurada noocaasaa loo jeedaa suurada ay culamadu u jeedaan waa taas wey nooca saddexaad wuxuu ku saabsan yahay munkarkii baa la bedelayaa munkar kale oo kii la eg la lamid ah ayaa booskiisii beddelaya xaaladdaas waxay culammadu yidhaahdeen sida calaamat ibnu lqayim ba uu odhanaayo waa mawdic ijtihaad yani tagyirkaasi waxa uu noqonayaa wax laga ijtihaado ayuu noqonaya mea la hayiraya mise lama hayiraya mea la bedelaya mise lama bedelaya nooca afraad waxa uu ku saabsan yahay munkarkii in la bedelo oo munkar kale oo ka weyni meeshiisii uu imanaayo xaalka munkarkii la bedelaayo munkar kale oo ka weyni meeshii uu imanaayo ahlu taa waxay sheegeen inay bannaanayn laa yajuusu takyiru in la gayiraa ama la bedelaa inaynay bannaanayn yani waa muxaram isagoo le munkar baan gayirayaa oo bedelayaa ayaa waxa weeye haddana aynay u banaaneen takyirkaas ou xaaraan noqonaya waxaana lagu soo naqliyey ijmaac culamadu ay ku ijmaacsan yihiin inaan takyiirkaasi bannaanayn mar haddii munkarkii munkar kaloo ka weyni uu meeshii imanaayo in la ghayiraa inaanay bannaanayn ayay culamadu waxay ku soo naqliyeen ijmaac culamada ijmaaca soo naqliyeyna waxaa ka mid ah alcalaama maxamed amiin shanqiiti waxaa kaloo ka mid ah alcalaama cabdilcaziz ibn baz marka munkarkii inta la bedelo munkar kale oo ka weyni ama ka shar badani u bedelaayo meeshii uu imanaayo booskii in munkarkaa la baabi'iya ama la bedelaa inaanay bannaanayn bilijmaac culammadaasaa soo naqlisay inay ijmac tahay waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa mafaasidda in la baabi'iyo haddaan la baabi'in karayna in la yareeyo laakiin shareecadu mafaasidda in la siyaadiyo ma bannayso abadan marnaba shay mafsado ah ama yacni waxa weeye xumaan ah inay mafaasidda lasii kordhiyo shareecadu markaysaa waa xaaraantinimaysaa marka munkarkii macruuf bedelayana mafaasiddii waa la baabi'iyey marka shaygii xumaa xumaan kale oo ka yari ay meeshii imanaysana xumaantii iyo mafaasiddii waa la yareeyey laakiin marka xumaantii intaa la yidhaahdo waa baabi'inaynaa xumaan kale oo ka weyni ay meesha imanayso xaalka caynkaas ah mafaasiddii iyo dhibaatadii waa la kordhiyey ee lama yaraynin shareecadan iyadoo dhibaatada la kordhinayay iyo mafaasidda inay banaysaa ma suuragal aha waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa tathbiit lmasaalix wa taksiiruha masaalixda in la sugo lana farabadiyo wa ibطaalu lmafaasidi wa taqliiluha mafaasidana in la baabi'iyo lana yareeyo taasaa lagu yaqaanaa taas ayaa lagu yaqaanaa waxaynu garan karaa nabiga salى اllahu alayh wasalam xadiidkii صaxiixa waa kii yidhi lowlaa ana qawmaki xadiiثu cahdi bijaahiliyati wa fii lafdi bkufri lahadamtu اlkacbata walabanaytuha calى qawaacidi ibrahim nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ku yihi caaisha radia allahu canha wa ardaaha dadkaagu ama tolkaa wakhtigay gaalnimada ka yimaadeen haddaynay dhoweyn oo bimacnaa dhowaanshaha ay dhowdahay wakhtigay gaalnimada ka yimaadeen yacni marka haddaynay jirin ama qawmkaagu haddaynay ahayn qaar markaa dhowaan soo islaamay la hadamtu lkacbata kacbadaan dumin lahaa wala banaytuha calaa qawaacidi ibrahim waxaanan ku dhisi lahaa seesaskii nebi ibraahim uu ku dhisay ayaan ku dhisi lahaa quraysh markay kacbada dib u dhisayeen waxaa ku yaraaday kharashkii iyo xoolihii ay hayeen baa kuya ku yaraaday oo waxay yidhaahdeen kacbada xoolaha lagu dhisayaa waa in aan xoolo dhacah iyo qaar riba ah iyo qaar xaaraan ah midnaba waynayna ku jirin iyagoo gaalay saalay eh, sidaa lahaayeen kacbadii waa dhisaynaa bay yidhahdeen laakiin xoolo xaaraan ka soo jeeda ha keenina xoolo xalaal ah waa inay noqotaa waxa laysu keenaa lagu dhisaya markaasay isku soo ururiyeen markaasaa kharashka ku yaraaday waxay is yidhaahdeen haddaa seeskii nebi ibraahim oo kacbada u dhisay aad raacdaan kharashku idinma gaadhayay is yidhaahdeen dabad gidaarada gees ka mid ah geesta galbeed ayay ka soo kaceen in ka mid a oo dib uga soo noqdeen geesaha kale waxay ku fadhidaa seeskii nebi ibraahim uu dhigay ayay ku fadhidaa laakiin geestaa galbeed ee xijriga waxaa la yidhaahdaana uu ku yaallo gidaarka yare ee xagga galbeed kaga wareegsan teedkaa yarina uu ku yaallo ilaa lix dhudhun ama lix dhudhun iyo wax la jira oo kacbada ka mid ahaa oo aan qurayshi dhisin ayaa markaa ka oo bannaan marka nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu alayh wasalam inay dadka qaarkood inay ku fitnoobaan haddaanu ka baqayn inuu kacbada intuu dumiyo seeskii nebi ibraahim uu ku dhisi lahaa inuu taa ku dhisana waxaa u diiday mafsadada ka weyn ee uu ka baqaayo oo ku saabsan dadka qaarkood inay ku fitnoobaan oo kacbada duminta la duminaayo ay markaa fitno ku noqoto markay qaarkood diintaba ka noqdaan inuu ka baqayo xadiisun aakhar masjidkii nabiga sala allahu alayh wasalam nin reer miya ayaa yimi dabeedna masjidka dhexdiisii ayuu ku kaajay waa nin weyn saxaabadii waa ku yaaceen saxaabadii waxay arkeen shay munkara waayo masjidka in lagu kaajaa waa munkar waa shay shareecadu diiday markay ku yaaceen wuxuu nabigu yihi salى allahu alayh wasalam la tuzrimu kaadida ha ku goynina buu yihi kaadidii inay masjidka ku sii socoto oo uu sii wado ilaa intuu ka dhammaysanayo waa munkar laa shak laakiin dhibaato ka badan markuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka baqay inay halkaa ka timaado wuxuu amray saxaabadu inay daayaan oo aynay kaadidna ku goyn oo isagu kaadidiisa dhamaysto ninka kaadidiisii buu dhamaystay markuu kaadidiisii dhamaystay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi wadaan biyaa soo qaada meeshii ku shuba masjidku sibir ma ahayn ciid buu ahaa wadaan biyaa wadaan biyaa soo qaada meesha ku shuba isagiina wuxuu u sheegay masjidka in lagu kaaja ahayn masalada caynkaasa waxay culamadu ka daliishadeen xadiidkaas masalada ku saabsan munkarkii marka la beddelaayo hadday ka dhalan karto ama ka imanayso mafsado iyo dhibaato ka weyni in munkarkaa la beddelaa inaynay bannaanayn saxaabadii waxay is lahaayeen wanaag sameeya shaygan munkarka xumaanta ana ninkan u diida man ra'a minkum ukaram falyugayirhu biyadih axaadiis iyo adilada islaamyan ku camal fala laakiin nabigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam xaalkan oo kale in falyugayirhu biyadihi aynay ku yani markaa aan lagu camal falayn oo suuradan aynay ku ruboobeyn waayo munkarkii ma bedel maayo waa siyaadaya waxaana dhici kari lahayd mafaasid fara badan inay ka yimaadaan waa mida waxaa suurtoobi kari lahayd ninkaasi kaadidii inaanu isku xidhin oo ay ka soo daadato oo u dabeedna la carcararo marna dacalkaa la tago marna dacalkaa hal meel keliya markuu ku kaajo wadaan baa ku fillaatay lakin kaadadoo ka socoto hadduu la carcarari lahaa intee ku fillaan lahayd yani masjidkii waa najaasoobi lahaa maxaa laga yaabaa toban wadaanood inayna ku fillaateen ta kale waxaa dhici kari lahayd ninka inay fitno ku noqoto ninka masjidkii yani dadkuba jooga ee mahwiga ahaa ee de la ixtiraamayey ee baytullaahiga ahaa ku kaajay insankiisaba cidi qabatay maaha waxaa caqlan suuragal ahayd inuu cadhoodo uu yidhahdo meesha lagugu cashuuraya waa maxay oo uu diintaba ka noqdo oo uu diintaba ka noqdo marka mafaasid badan baa ka suuragal ahayd inay ka timaado qaacidada culamadu ay yidhaahdeen munkarka marka la doorinayo la baabi'inayo haddii munkar ka weyne uu ka imanayo iyo dhibaato ka badani hadday ka imanayso laa yajuusu takhyiiruh in la baabi'iyo ama la dooriyaa ma banaana adilada loo daliishado xadiiskaas ka mid yahay adilada loo daliishaday ayuu ka mid yahay misaal aakhar nabiga sala allahu alayh wasalam maka markuu joogay kacbada waxaa ku sugnaa sanamo fara badan saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa ku sugnayd nabiguna sala allahu alayh wasalam sanamadaas isnama burburin oo si xisiya ma odhan markaysa waaa umana burburin saxaabadana kuma odhan burburiya iyadoo kacbada korkeeda ay saaran tahay oo gudaheeda ay ku sugan tahay oo hareeraheeda ay yaaliin ayuu markaysa waxaan yani kacbada markaysa waxa ku dawaafi jiray waqtiyada qaarkood ama agteeda ku tukan jiray ama fadhiisan jiray ama xadiiska imaam axmed soo wariyey oo sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam cahdu maka inuu sanamada markaa burburiyey isagii cali bn abi aalib xadiiskaasi waa daciifun lam yasix siday ahlu cilmiguba caddeeyeen waa xadiis daciifa ah. mana asixin maxaa u diiday nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sanamadaas burburiyo waxaa u diiday mafsado ka badan baa ka iman karaysa munkarkuna sidaa kuma zuuleen oo kuma tageen marka la burburiyo isla markiiba waa lasoo samayn lahaa sanamo kuwii ka qurux badan ayaa lasoo samayn lahaa marka munkarkii sida kuma tageen munkarkii sidaa kuma tageen dhibaato fara badanna waa ka iman lahayd oo gaaladii intay cadhoodaan ayaa muslimiin badan laga yaabaa inay xasuuqi lahaayeen waxyaalaha ka iman karaayay bay ka mid ahayd marka arrinkaasi maadaama mafsado ka badan uu sababayey waxay ahayd midaanu nebigu ku kicin sala allahu aleyh wasalam kuma kicin taqsiirna nebigu ma samayn xaasha wakalla ha u malaynin waajib uu ka gaabiyey inay tahay nebigu sala allahu alay wasalam ha u qaadan waajib uu ka gaabiyey ma aha ee waanu saarayn markaas waxaanu u saarayna licadam alistitaaca inaan la kari karayn ama in mafsado ka badani ka imanaysi mafsado ka badan inay ka imanaysa waa isla macne labada cibaaro aynu tilmaanay o haddii la yidhahdo kufrigu iyo shirkigu yani waxa weeye waa afsad marka mafsadada ka weynee iman kartaa maxay tahay jawaabteedu waxay tahay shaki kuma sugna inuu munkaraadka kale kufrigu ka wen yahay laakiin kufri iyo markaad wax kale isbarbar dhigayso yacni kufrigii ma oo shirkigii sidaa ma ku tegayaa jawaabtu waa maya mar haddaan shirkigu sidaa ku tegayn kefadda xag iyo xaggaba shirkigu waa saaran yahay marka shirkigii iyo gaalnimadii oo mafaasid kale kusii larhantay oo kusii biirtay waa ka culus yahay kufrigii oo mafaasiddaa kale ku kordhaysaa aynay ku kordhin mas'alo kale nabigu sala allahu alayh wasalam madaxdii quraysheed ee gaalada ahayd ee u soo maamulaysay inay gaashaanbuure iyo wax u soo kaxaystaan oo ay madiine xataa kusoo weeraraan oo kaga daba yimaadaan iyagoo maka ka soo saaray nebigu sala allahu alayh wasalam intuu midhadh saxaabadiisa ka mida afraad ka mida intuu u diro oo habeen madow ay maka tagaan inuu yidhaahdo soo shirqool oo shirqool kusoo dila ma samayn nebigu sala allahu aleyh wasalam oo ma odrhan yacni nimanka waxa weeye sanaadiidu lkufri ee gaalada marka odayaasha ugu ah gaalnimada ee ku hogaaminaya ee gaashaanbuuraha gaalaad soo samaysanaya cadaawadda markaysagaa ku maqan iyo shirqoolka yani waxa weeye soo ikhtiyaalo soo dila ma odhan baynamaa nabigu sala allahu alayh wasalam kacbu bnu lashraf yuhuudigii labadii yuhuudi ee midna kacbu bnu ashraf ahaa midna ibnu abi abilxuqayq ahaa oo nebigu amray sala allahu alayh wasalam in hoos loo soo dilo waayo amarku ama arrinku waa kala duwanaa yuhuud markii labadaa nin laga dilay ma xaraku saakinan far may riixin alla waxay sameeyeen ma jirin saas aawadee mafaasidii kama dhalan laakiin haddii waxa weeye a'imat alkufri hogaamiyeyaasha gaalnimada ugu hogaamiyaha ah quraysh iyo khayrkood la odhan lahaa sidaasoo kale markaa kusoo sameeya waxaa dhici kari lahayd in mafsado badani ka timaado in mafsado badani ka timaado ayaa suurtoobaysay saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam aan u odhan yani arrinkaa usoo sameeya mana aha waajib uu ka gaabiyey mana aha waajib uu ka gaabiyey marka munkaran marka la yidhi waxaa soo gelaya aya munkar xataa gaalnimadu waa ku jirtaa waayo gaalnimadu waa munkar waana ayu munkar waa munkar kii ugu weynaa marka man ra'a minkum munkara wa caam falyuayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisaani marka waxaa laga qaadanayaa alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar in loo shardiyo istitaaca mawduuca gaarka ee soo gudagelayana ama jihaadkana in loo shardiyo istitaaco waa laga qaadanaya sida adilo kaleba looga qaadanayo ahlu cilmiguna u nasgarayeen ahlu cilmiguna u nasgarayeen haddii la yidhahdo cahdiga maka nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa u diiday inuu gaalada madaxdooda marka uu yidhahdo ha la laayo ama sanamada markaa hala burburiyo xaalka caynkaasa waxaa loo fasixin jihaadka oo waxay ku camal falayeen kufuu aydiyakum aqiimu salaa gacmihiina laabta amarkaa qur'aaniga ah bay ku camal falayeen mar hadday amarkaa ku camal falayeen lama daliishan karo qisadaas oo kale taasoo kale lama dariishan karo ahlucilmigu waxay sheegeen oo laga jawaabayaa sababta loo yidhi gacmaha u laabta waa maxay ma wax tacabudiyaba oo xikmad iyo cillo looga jeeday lama garanaayo bas waa laynagu addoonsaday keliya salaada maxaa laynoo yidhi salaadaha qaarkood afar ragcadood tukada qaar maxaa laynoo yidhi saddex ragcadood maqribka oo kale qaar maxaa loo yidhi laba ragcadood sujuudaha maxaa ragcaddii kasta laba laba looga dhigay rukuucaha maxaa mid mid looga dhigay wakhtiyada salaadaha la waajibiyey duhurka maxaa loo yidhi waktiga zawaalka ee qoraxdu samada bartankeeda ay ka iilato markaasuu idinku waajibay tukada maqribka maxaa loo yidhi markay qoraxdu dhacdo markaa tukada kullu dalika waa umuur tacabudiya dadku ma garanayaan xikmadda ilaahay sidaa uu yidhi culamadu waxay ku gaabsadaan waa tacabudiya waa laynagu addoonsaday xikmadii waa ku jirtaa laakiin xikmadda ma garanayno inagu marka masalada ku saabsan in wakhtigii maka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta loo diiday inay gaalada la dagaalamaan ma arrin tacabudiyaba oo bes laynagu addoonsaday oo macnaha sidaa loo yidhi aynaan garanayn sida aynaan u garanayn salaadaha waxaa qaar looga dhigay afar ragcadood qaar looga dhigay saddex ragcadood qaar looga dhigay laba ragcadood iyo ashyaada kale la midka mise waa arrin macquul ah mise waa arrin la garanaayo ujeeddada sidaa loo yidhi oo xikmadda la fahmaayo oo cillada la garanaayo jawaabtu waxay tahay siday ahlucilmigu sheegeen waa arrin macquul ah oo waxaa sidaa loo yidhi loo garanaayo waxaa sidaa loo yidhi la garanaayo haddaba xikmada ku jirtay ama cillada sidaa loo yidhi maxay ahayd ciladu waxay ahayd licadam alistitaaca cillada loo yidhi waxay ahayd kufuu aydiyakum aqiimu asalaa waxay ahayd licadam alistitaacay ahayd inaan la kari karaynin oo mafsado ka badani ka imanaysay ciladu taasay ahayd haddaba cilladii haddii markaa la helo yacni wakti kale haddii la helo xukunki ma noqonayaa mid lagu camal falaayo mise ma noqonayo oo licadam listiaacadii hadday xaasil noqoto xukunkaa ma lagu camal falaya mise laguma camal falaayo ahlu cilmigu waxay sheegeen haddii ciladaas markaa la helo in xukunkaa lagu camal falaayo saas iyadaabay sheegeen alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxa uu yidhi isagoo culamada qaarkood inay tasriixiyeen ka soo naqlinaya ayuu wuxuu yidhi aayadda ku faa'idiyakum aqiimu salaa waxay sheegeen buu yihi culamadu ama qayb culamada ka mid ay tasriixiyeen laba mid ba cabiraya in haddii waxa weeye cilladii oo kale ay soo noqoto inuu xukunkuna uu noqonayo mid lagu camal falaayo kufuu aydiyakum aqimu salaa kufuu aydiyakum aqimu salaa ahlucilmigii horena waa tilmaameen alcallaama shaikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu sheegay muslimiintu haddii marka ay ruux ku sugan yahay ama muslimiin ay ku sugan tahay beled ay muslimiintu mustadcafiin tahay oo iyaga la tunjileecsado oo laga awood badan yahay iyaguna taag daran yihiin dhul caynkaasi hadday joogaan markaasu haddana sheikhu wuxuu odhanayaa ama wakti caynkaas oo kale aba ay joogaan zaman saas oo kale ay joogaan waxay ku camal falayaan nusuusta yacni kafiga iyo sabirka iyo safxiga sheegaysa yani in gaalada dhibkooda lagu sabro oo waxa weeye la iskaga jeesto sidii waqtigii horeba lagu camal falaayey ayuu alcallaama ibnu taymiya odhanaya ama fi xaal alquwa markay muslimiintu xoog badan yihiin ama awood leeyihiin xaalka caynkaasa waxay ku camal falayaan nusuusta sheegaysa qitaalka inay la dagaalamaan cidda iidaaga iyo kadaa iyo samaynaysa markaasu odhanaya hadalkaana waxa uu ku sheegay asarim almasluul cala shaatim arasuul kitaabkiisa qayimka ah ayuu sidaas iyadaa ku sheegay ayuu sidaas ku sheegay alcalaama ibnu baaz isaguna macnaha noocaas oo kalea buu tilmaamay sida majmuucu fataawihiisa ku sugan oo ibnu baaz waxa uu yidhi haddii muslimiintu ay awood leeyihiin waxay ku camal falayaan nusuustii ugu dambaysay ee sheegaysay in gaalo o dhan lala dagaalamo haddii bacdu quwa ay hayaan nooc awood ay hayaan laakiin awood dhammaystiran ma hayaan oo nusuusta ugu dambaysa kuma camal fali karaan waxay markaana ku camal falayaan yani waxa weeye cidda u dhow iyo ciddii dhibaataysaa inay markaysaga la dagaalamaan yani waqtiga uu caynkaa leeyahayna waxay ahayd wakti isgaadhsiinahan iyo ashyaadan hadda markaa caalamka isu dhaweeyey ayna jirin hadday tahay yani aalaadka lagu xidhiidho ee wararka lagu kala qaato iyo hadday tahay waxyaalahan dheereeya ee diyaaradaha iyo waxyaalahaasi la isku gaadho yani ashyaadaasi wakti ayna jirin bay ahayd waktigu markaa leeyahay saas yada li yani ibnu taymiya waktigu leyahan ujeeda ama ibnu bas isagu waa jooga almuhim wuxuu kaloo sheikhu yihi ibnu baz haddii waxa weeye awood ayna haynina yani waxa weeye waan sabrayaan bu ihi waxa weya aktafuu bidacwa waxayna ku kaaftoomayaan dacwada fataawihiisu ku yaallaa yani markaa ibn bas fataawihiis almuhim masaa-isha caynkaasa culamadu yani kolley aad bay uga hadleen waxaanay markaa tilmaameen mafsado ka badani marka ka imanayso inaan marka waxa weeye ficil mafsado ka badani ka imanayso shareecadu marnaba inaynay banayn marnaba inaynay bannayn baabka shan iyo labaatanaad isticmaalu rifqi fi inkaari lmunkar in loo ist lagu isticmaalo dhibirsanaanta iyo debecsanaan in lagu isticmaalo fii inkaari lmunkar bedelaadda munkarka ama shayga shareecadu diiday la baabi'inayo ama la doorinayo in si dhimirsan yacni markaa loo bedelo oo rifqi la isticmaalo xadiiska toddobiyo labaatanaad can caaishata radia allahu tacaala canha waxaa imaam muslim ka soo wariyay caaisha ilaa raalliha ka noqdee zawji nabiy sala allahu alayh wasalam caaishadaas nabiga sala allahu alayh wasalam ooridiisii ahaatay wuxuu ka soo wariyey imaam muslim can inabiy sala allahu alayh wasalam inay nabiga ka warinayso slى اllahu عalيyه waslm qaal anahu qaal inuu yihi ina الrifqa laa yakunu fi shayin ila zana ina arifqa dhibirsanaantu laa yakunu fi shayin shay kuma xasilo kuma sugnaado ilaa zaanahu inuu qurxiyo mooyaane walaa yunzacu min shayin lagamana siibo shay ilaa shaanahu inuu fool xumeeyo mooyaane rawahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey bimacnaa shay kastoo dhibirsanaani ku sugan tahay dhibirsanaantu waa qurxinaysaa haddii dhibirsanaanta laga siibana waa fool xumaynaysa nabigu sala allahu alayh wasalam waatuu mucaadiya ku yidhi yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira sahlo umuuraha fudaydiya walaa tucasira ha adkaynina wabashira bushaareeya walaa tunafira dadka ha didinina markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu amray taysiirka iyo tabshiirka taasuu amray diintuna marka horeba waa yusri ina addiina yusrun walan yushaada diina axadu ilaa halaba yacni diintu waa mid sahlanaansho iyo fudayd u saaxiiba cidina diinta iskuma adkayso inay diintu ka qaalib noqoto mooyaane haddaba rifqiga iyo taysiirka iyo fudaydintaas loogama jeedo shay shareecada ka mida ah in laga tanaasulo ama laga tago waa in sharciga aan laga gaabin sidiisana loo raacaa waxa sharcigu adkeeyeyna waa inaan la sahlin wuxuu sahlayna waa inaan la adkayn yan dad badani waxa weeye waxay aada ugu celceliyaan nusuusta sheegaysa fudaydinta wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj yuriid allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra adilada in اdiina yusru yasira walaa tucasira adiladaasay ku dandaneeyaan oo ku celceliyaan laakiin qaarkood waxay u daliishadaan yadacuunaha fi gayri maxaliha meelaan meesheedii ahayn bay dhigayaan waayo waxay u daliishanayaan dadka qaarkood ashyaa yacni sharciga ka mida oo sharcigu adkeeyey in la sahlo waana kalad shay sharcigu adkeeyey in la sahlo ma aha oo la fudaydiyo shay aanu nebiguba fudaydin sala allahu alayh wasalam in la yidhaho waa la fudaydinayaa waa mid aan saxnayn oo kalad ah marka adilada mawdiceeda waa in la dhigaa waa inaan meelaan meesheedii ahayn waa inaan la dhigin yacni rifqigu nuxurkii iyo macnihii sharcigu sheegay in sidiisa loo hayaa waa shay tacbiirka iyo kayfka loo gudbinayaana in la fudaydiyaana waa shay kale ama in la yidhaahdo diintu waxay u qaybsantaa lubaab iyo qushuur oo waxna waxa weeye waa dhuuxi iyo mucdi waxna waxa weeye diirkiiyo galkoo kaley ka dhigan tahay khudaarta sida waxa weeye muuskoo kale diirka la ysaga tuuro yacni muuska hoosta ku suganna loo cuno yacni waxyaalo diinka ka mida oo qoloftaas iyo diirkaas oo kale ka dhigan baa jira oo iyada markaa aan sidaas yacni markaa xaalkooda aynay ahayn in loo qaato tan noocaas waa mid khalad ah ahlucilmiguna aad iyo aad bay u diideen diinka wax ka ah in lagu magacaabo qushuur ama diir ama qolof in lagu magacaabo aad iyo aad bay u diideen waayo edab daraa ku jirta in shay diinkii ilaahay soo dejiyey ama nebi maxamed lagala kulmay ka mid ah lagu magacaabo inuu la mid yahay diirka la tuuraayo ama qolofta isagaa la tuurayo waa edab daro iyo aflagaado yani markaa aan fiicnayn culamadii horena waxay sheegeen ruuxa yidhaahda diinka waxaa ka mid a wax qushuur ah ayaa ka mid a ruuxa caynkaasi inuu suu adab la yimi edab daro una mutaysanayo in la tacsiiro oo ciqaab edbina in lagu sameeyo ciqaab lagu edbinayo in lagu sameeyo culamadii horaa sheegay qabla quruun qarniyaal ka hor bay culamadu sheegeen ciz diin cabdisalaam ayaa sheegay waktigiisii culamo kalena waa sheegeen ahlu cilmiga qaarkoodna kutubba bay ka qoreen inay baatil tahay diinta in loo qaybiyo yacni markaa qushuur iyo lubaab in loo qaybiyaa inay baatil tahay waajibku waxay tahay sharciga waa in siisa loo raacaa wuxuu sharcigu aanu sahlinna waa inaan la sahlin masalan dadka qaarkood qushuurta waxyaalahay ku magacaabaan waxaa ka mid a garhka in lala baxo garhka in lala baxaana waa sunadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam hadda waa sunadii nabi maxamed markan leeyahay macnaheedu ma aha waa sunno laga tegi karo loogama jeedo taa lagama tilmaamayo marka dadka qaarkood waxay leeyihiin in garhka la xiiraa dhibaato ma waayo waa qushuur muhimkuna waa lubaag shayga mucdiis iyo nuxurkiisa ayaa muhima laakiin qolofta iyo diirku muhim ah marka haddaad doonto waad xiri kartaa saasay yidhahdaan ta noocaasi waxa weeye waa mid baatil oo khalada wey waayo xiirista garhka la xiiraayo afarta imaamba waxay nasgareeyeen afarta madhaboodba inay xaaraan tahay xiirinta xiirista arrinka ku saabsan la muldhiyo oo la xiiro afarta madhabood waxay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan taho inay bannaanayn bale ahlu cilmiga qaarkood waxay soo rareen inay ijmaac tahay oo caalimdii dambe aanu jirin culamadii hore xiirista garhka la xiiraa inay xaaraan tahay ijmaac baa lagu soo raray xataa imaamu shaafici raximah llah kitaabkiisa alum la yidhaahdo ku nasgareeyey xiirista garhka la xiiraya inay xaaraan tahay imaamu shaafici waa nasgareeyey fi lum baanu ku nasgareeyey kitaabkiisa alumka la yidhahdo alcalaama ibnu xasmi waxa uu yihi وأجمعوا على أن حلق اللحية مسلة لا تجوز أو كما قال cibaarada haddayna sida ahayna mid la macnaa bay ahay yacni waxa weeye waxay ku ijmaaceen garhka xirista la xirayaa inay muslo tahay masladu waxa weeye waa wax la dhalan bedelaayo sida badan waxaa loo isticmaalaa bakti wareenka iyo ashyaadaas marka waxaa loo jeedaa waa khalqigii oo la dhalan bedelayo hadda loo jeeda waa muslo mana banaana waana fardi markaysa markaa waxaa inaan la xirin hadal noocaas ah ayuu markaa tilmaamaya ijmaacna waa kusoo noqlinaya ijmaacna waa kusoo roray marka tan noocaas ah oo nabigu sala allahu alayh wasalam garhka uu sii daayey axaadiis badanna uu ku amray in la sii daayo uu qaarkood yidhi khilaafa yahuudda iyo oo garhka sii daaya shaarubahana gaabiya ayay dad badan waxay odhanayaan waa qushuur yani dhibaatona male dhibaatona male marka rifqiga iyo taysiirka dadka qaarkood ay rabaan waxa weeye waa mid ay hawadoodu u daba joogaan oo sharciga aynay u daba fadhiyin waayo wax dawaabida ma leh maxaa la fudaydin karaa maxaan se la fudaydin karin yani ta noocaasi dawaabid ay u raacayaan ma leh saas awadeed waxaa muhim ah fudaydinta iyo sahlanaanshaha ashyaada la sahlaayo waa in marka isagaa sharciga dawaabiddiisu waa ina ruuxa xidhaa oo waxaan sharcigu sahlin waa inaan ruuxu sahlin wuxuu sharcigu sahlayna wa inuu sahlaa ama arrinka ku saabsan usluubka uu u gudbinaayo isagoo nuxurka sharciga gudbinaya oo aan waxba ka tegaynin oo siday tahay u gudbinaya in alfaada iyo erayada markaysaga uu dabciyo taasi waxa weeyaan waa shay aakhar waana shay maxmuud ah oo markaysaga fiican fii aglab alaxwaal waa in liinka la isticmaalo fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fada haliida alqalbi lanfaduu min xawlik marka sidaas waa sida asalka waana sida haalibka ah aynay tahay in laga haalib yeesho haddii la khilaafo waxaa lagu khilaafay waa qusuur iyo markaysaa waaan yani markaa dacfi hadday dhacdo inaanu khilaafno waxay nooga dhacday qusuur bay nooga dhacday aanu sharciga wax ka mida ka gaabinay laakiin haalibka waa in markaysagaa rifqiga iyo liinka la isticmaalaa oo sida lagu gudbinaya ay noqotaa si waxa weeye dhimirsan markaysaga ay noqotaa ahlu cilmiga qaarkoodna waxay odhan jireen xaqu waa saqiil oo waa culus yahay saas aawadeed usluubkeennu adayga uu adag yahay yaynaan kusii cuslayn sidiisu marka horeba culus yahay alcalaama maxamed naasir الdiin alalbani waxaa odhan jiray alxaqu haqiil xaqu waa culus yahay fala nuskilhu biusluubina yaynaan kusii cuslaynin uslubkeenna yaynaan kusii cuslayn oo culayska culays ugu darin sidiisuu marka horeba xaqu u culus yahay oo nafaha ku adeg yahay oo nafaha ku adegi marka sidaasi calaa kulli xaal waa sida haalibka ah in liinka iyo rifqiga la isticmaalo lakin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen fi bacdi alaxyaan oo aan badnayn waxaa markaa la isticmaali karaa si aan markaa rifqiga ahayn oo xaaladdu hadday keensato adayga in axwaasha qaar la isticmaalo adiladaa lagala baxayaa bay yidhahdeen lakin ma aha haalibka waxaynu garan karraa nabi muuse markuu la hadlayay walaalkii wa akhada birasi a wa akhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayh walaalkii madaxiisa timihiisa uu qabtay dabeedna xaggiisa usoo jiiday isagoo markaa dagaalaya yani usluubka caynkaasa oo markaa nabi muuse uu nebi haaruun oo walaalkiiya ku kula dhaqmay waxaa ku jirtay nooc shidda ah. nooc shidda ah baa ku jirtay laakiin waxaa keensatay cadhada uu ilahay dartii u cadhooday taasaa keensatay nabigu sala allahu alayh wasalam nabi maxamed wuxuu arkay nin khudbadaynaya dabeedna wuxuu ku yihi bi'sa khatiibu lqawmi anta mid qolo u khudbadeeya adaa ugu xun muwaajahada qof lala waajaho oo hortiisa laga yidhaahdo mid qo qolo u khudbadeeya adaa ugu xun waxaa ku jirta nooc shiddo ah iyadoo ilaahay liin ku ammaanay fabima raxmatin min allahi linta lahum haddana maca dalik saasuu kula khitaabay bi'sa khatiibu lqawmi anta wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku arkay saxaabi gashan sawbayn mucasfarayn laba maro oo markaysaga casfar yacni la mariyey oo markaysa markaa la caseeyey markaasuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam umuka amar amaradka bi hada war mahooyadaabaa sidan ku amartay maha inan yar waa nin weyn ayaa lagu leeyahay saas ummuka amaradka bi hada yani nooc shida ah baa ku jirta صaxaabi kale nabigu wuxuu ku uhi sala allahu alay slam ajcaltanii lilahi niddan wuxuu kaloo nabigu yihi salى allahu alayh wasalam man tacaza xadiis wuxuu sheegayey ruuxa mawdicu shaahidka waxaa uga jeedaa faacidduhu bihani abiihi walaa taknum waxyaalaha jaahiliyadu ku faani jirtay wax ka mida ruuxa ku faana fa aciduuhu bihani abiih waxaa oo ku tidhahdaan qaniin yacni waxa weeye xubinta taranka ee aabbaha qaniin ku dhaha weliba siday ugu dhanaan tahay ugu dhaho ha kinaayoonina fa aciduuhu bihani abiihi walaa taknu kinaayadu waa maxay waa in eraygii la usluubeeyo si yaro maldahan loo yidhaahdo si maldahan ugu odhanay sida ugu cad ugu dhaha buu yani nebigu sala allahu alay slam yidhi ala kulli xaal amsilada iyo amsilo kaleba waxay caddaynayaan siday ahlucilmigu sheegeen in waxa weeye fii bacd alaxyaan oo xaalad xaaladdu keensatay in nooc shiddo a la isticmaali karo taasna waxa weeye waa xaaladda markaysa markaa loo baahdo shiddada in lagu isticmaalo waayo waktiyada qaarkood ba waxaa laga yaabaa munkaraadka qaarkood iyo waxyaalaha qaarkood inay faafaan oo dabeed markaysaga nooc shiddo ah yani markaa iyo nooc adayga ay isaga baahan yihiin marka calaa kulli xaal mawduucani waa mawduuc ballaarhan laakiin dawaabidda sharciga calaa kulli xaal waa in lagu qaydaa oo lagu markaysa markaa xidhaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk